alradd cala aljahmiyati wazanaadiqa lilimaami axmed ibni xambal calayhi raxmat ullah darsigeenii u horreeyey waxaan kaga soo hadallay muqadimaad loo baahan yahay oo imaamka kitaabka iska leh iyo kitaabka lafahaantiisa ma sugan yahay imaamku ma leeyahay mise malaha arrimahaas aan ka soo hadallay darsigeennii ee u horreeyey darsigan labaad saaka wuxuu inooga bilaabanayaa kitaabka muqadimadiisa imaamku hordhac buu u sameeyey ama araar kitaabka uu ku furfurtay kadibna maqsuudkiisuu u gudbi doonaa wuxuu yidhi marka bismi illaahi araxmaani araxiim wabihi nastaciin allah magaciisaan ku bilaabaynaa naxariista ku sifaysan addoommadiisana u naxariista wa bihi isaga ayaana nastaciinu kaalmo weydiisanaynaa laanna isticaanada maqaasida iyo ujeeddooyinka aada leedahay waxaad rabto haddaan ilaahay kuugu kaalmaynin waxba kuuma suroobi karaan sidaas daraaddeed buu alla isku lamaaniyey maqsadka ugu weyne nolosha aan leenahay waa ilaahay cibaadadiisa iyaaka nacbud kadibna waxaa laga dambaysiiyey wa iyaaka nastaciin marka wabihi nastaciinu isagan kaalmo weydiisanayna wasali allaahuma sala allahu cala muxamadi wa aalihi ajmaciin qaala shaykhu alimaamu alcallaama hadalkaa bismi illaahi araxmaani iraxiim wabihi nastaciinudaasi ardadiisaa leh imaamku isaga hadalkiisu wuu soo socdaa wuxuu ka bilaaban doonaa alxamdu lilah qaala wuxuu yidhi ashaykhu alimaamu imaamka ahaa alcallaama aqoonta badnaa shaykhu lislaam ahaa islaamka islaamaynta islaamkaba sheekha uu ahaa abi cabdilaahi ahaa kunyadiisu axmed ibnu xambal axmed ibnu muxamed ibnu xambal ashaybaani ahaa radia allaahu canhu ilahay ka raalli noqde wa ahaabahu ha ku abaalmariyo aljannata jannada ha ku abaalmariyo sida qaalibka ah culimmada kutubtooda taradiga waxay u isticmaalaan saxaabada inta ka soo hadhayna waxay u isticmaalaan ducadooda ya naxariis bay isticmaalaan raximahullah xagga waa isticmaalka culimmada laakiin wax maanic sharciga ma jiro cid aan saxaabad ahayn in la yidhaahdo radia allaahu canhu ayib wax na soo diidaya ma jiro wahafara allaha dhaafo lanaa annaga iyo walahu isagaba bimannihi allah galladiisa ha noogu dhaafo wa karamihi iyo deeqdiisa aamiin allaha aqbale waa wuxuu yidhi waa ka maquululqowlkii qaaladaasi wixii la yidhi waa ka wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii jacala fii kulli baqaaya min ahli اlcilmi yadcuuna man dalla ila اlhudaa wayasbiruuna minhum cala اlأdaa yuxyuuna bikitaab اllahi اlmowta wayubasiruuna binuuri اllahi ahla اlcamaa fakam min qatiilin liibliisa qad axyowhu wakam min daalin taa'ihin qad hadowhu fama axsana aharahum cala اnnaas waaqbaxa ahara annaasi calayhim wuxuu yidhi imaamku alxamdu lilah mahad ilaahay baa iska leh aladii allahaasoo jacala yeelay fii kulli zamaanin meeshaasi kutubtu laba nooc bay u xarakaynayaan fii kulli zamaanin fatratan in la yidhaahdo iyo in la yidhaahdo fii kulli zamaani fatratin oo zamaankiiyo fatrada laysu idaafeeyo waxay ku kala duwan yihiin alxamdu lilaahi mid hore haddaan marno alxamdu lilaahi aladii jacala yeelay fii kulli zamani fii kulli zamaanin zaman kasta dhexdiisa yeelay fatratan kala go' oo min arusuli rususha xaggeeda ka ahaada yeelay baqaayaa yeelay kuwa soo hadhay oo min ahli lcilmi ka mida ah. sidaa marka la maro baqaayaadu waxay ka bedelan tahay fatratan bay ka bedelan tahay fucuulkaas ayb sida igala fiicani wax weeye in la xarakeeyo fii kulli zamaani fatratin oo zamaaninta aan muxuu ahaayey e, e, loo idaafeeyo fatrada loo idaafeeyo waxay noqonaysaa alxamdu lilah aladii kaasoo jacala yeelay fii kulli zamaani fatratin zaman kasta oo uu kala go' jiro min arusuli rususha xaggiisana ka ahaaday baqaayaa yeelay saas wey manaa leanno waxa ilaahay lagu mahadinayo ma aha kala go'a rusushu ay kala go'een ee waxa lagu mahadinayo wax weeyaan markay rusushu kala go'een inuu ilaahay yeelay hadhaa culimmadii ah oo hawshaa isu taagay marka waxaa fiican in la xarakeeyo fii kulli zamani fatratin min arusuli baqaayaa yeelay markaas aladii allahaasoo jacala yeelay fii kulli zamani fatratin zamankaas fatrada waxaa la yidhaahdaa waa qabowga la yidhahdaa shaygu markuu qaboobo ama dabco ama kala go'o waxaana laga wadaa rasuul iyo rasuul kale inta u dhaxaysaa fatra la yidhahda kala go'aas marka zaman kasta oo rusushu kala go'do oo rasuul uusan joogin beddelkiisa waxaa jooga culimaa joogta baqaaya min ahlilcilmi baa jooga waana ilahay fadligiisa tabaaraka wa tacala ayb jacala yeelay fii kulli zamani fatratin zaman kasta oo ay rusushu kala go'aan oo min arusuli ka ahaaday fatradaasoo min arusuli ka ahaaday baqaayaa yeelay kuwa hadhaa ah oo min ahli lcilmi ka mida ah. kuwa soo hadhay oo iyagu jooga oo ahlulcilmiga ka mida allaha yeelay yacni markay rusushu go'do wakhtigoodu dhammaado midbaa tegey ka kale intuu ka imaanayo nebigeenna salawaatu rabbi wasalamu aley isagu markuu dhintay tabcan isaga rasuul ka dambayn maayo marka isaga gadaashiisa xilkii waxaa lagu wareejiyey ya baqaaya min ahlilcilmi culimmadaa la wareegtay marka laculamaa waraaatu lmbiya midu nebigu leeyahy sal lla wasalam yani nebiyadii bay dhaxleenoo waxay ka dhaxleen cilmigii iyo hanuunkay xambaarsanaayeen mas-uuliyaddiina way ka dhaleen mas-uuliyaddiina way ka dhaleen ayb baqaaya min ahli اlcilmi waxay tilmaamaysaa meeshaas inaan ummaddan dhexdeeda marna laga waayaynin culimo xaqa u taagan ilaa an yarit allahu اlarda waman calayha ilaa adduunku gabagaboobo way dhici kartaa meelaha qaarkood in culimo laga waayo laakiin caalamulislaami oo dhan in laga waayo culimo xaqii ku taagan oo u taagan ma dhici karto nabigeena sal lay waslam xadiidka waa ku dhahay waa ka yidhi boqol sana markii ay dhammaataba ilaahay ummadda wuxuu u soo saaraa cid diinteeda u cusboonaysiisa yacni maxaa laga wadaa cusboonaysiinta bimacnaa waxaa laga wadaa wixii laga tegay dhaqankiisana dibbuu dadka ugu soo celinaya wixii faham ahaan la qalloociyeyna fahamkiibuu saxaya waa mujadid marka waxaa ku tusaya xadiidkii laa tasaalu طaa'ifatu min ummati ee mutawaatirka ahaa culimo badanoo uu ka mid yahay imaamu albukhaari caliyu lmadini alimaamu axmed waxay leeyihiin طaa'ifadaasi waa ahlulcilmiga waa ahlulxadiidkay leeyihiin marka weligood waa jirayaan haddii la yidhaahdo waa mujaahidiinta haddii la yidhaahdo waa fuqahada haddii la yidhahdo sinfi kastoo lagu fasiraba waxaa hormuudka ah culimada hormuudka saas maana culimada ayaa hormuudka ah marka la waayi maayo xilli walba eh, culimo xaqii ku taagan una taagan waana waa min waa gallad weyn oo ilaahay looga mahadcelin waayo maxay qabanayaan culimmadaasi maxay sameeyaan yadcuuna way yeedhaan man dalla ciddii luntay ilalhudaa hanuunka xaggiisay ugu yeedhaan ciddii dariiqa ka luntay bay u baaqaan yaa war soo laabo waraad habowday war dariiqa ku soo noqo ayb yacni waa ducaad waay waxay gelayaan fi'adii ilaahay uu ku sheegay inay liibaaneenoo waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wa ulaa'ika hum lmuflixuun fi'adaasay hormuud ka khayrkay faraan xumaantay reebaan wanaagay ku dadaalaan iyagaa liibaanay bu alla yidhi tabaaraka wa marka waa ducaad wa waa ducaad meesha waxaan ka fahmaynaa caalim aqoon leh oo aan haddana aqoontiisii aan dadka ku anfacaynin oo ummadda aan ugu baaqaynin oo kallumay aan soo hanuuninaynin kaasi waa ma aha macnaha qolyaha laga hadlaya maaha baqaayadaas laga hadlaya maaha cilmigiisa isaga ku kooban wax badan faa'iidayn maayo ayb wayasbiruuna way sabrayaan minhum dadka xaggooda xaaluu ka ahaaday cala aladaa dhibka korkiisana way ku sabrayaan dadka nuunsan ay u baaqayaan ay u yeedhayaan ee hanuunka ugu yeedhayaan dhibka ka soo gaadhayana way ku sabrayaan meesha waxaa ka muuqata qaacido uu qur-aanku taqriiriyey buu imaamku tilmaamayaayoo ah marba haddaad tidhaahdo dacwan ka shaqaynoo wadiifadaa iyo shaqadaasaan qabanaya waa lagu dhibi dabeecada dariiqani wuxuu yahay in dadkiisa la dhibo kuwii aad ayagaba u taagnay danahoodood anfacaysay oo daaweynaysay ood khayrka ugu yeedhaysay oo ka naxaysay oo kuwiibaaba kuugu daranba way ku dili oo way ku xidhi oo way ku masaafurin oo way ku xaman oo way ku dhibayaan marka jidkaaba dabeicadiisu noocaata marka waa inuu ruuxu kaashado sabirka waa inuu kaashado dadkaa dhibkooda waa inuusan waxba ka soo qaadinoo hadafkiisiiyo risaaladuu lahaa iyo xilka uu u taagan yahay waa inaad dadkaa ku dhibahaya dhibka kugu haya waa inayna kaa leexinin jidkaaga hayso leanna jidka dabeicadiisaa noocaasa ah. ayib waa ka ilaha yidhi tabaaraka wa markuu ka warramayay dadka badbaaday sifaadkooda wa tawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri xaqba haddii la dardaarmayo sabir baa garab yaalla saas way macanaha luqmaanna markuu luqmaanulxakiim wiilkiisa u dardaarmaya muxuu yidhi ya yaa bunaya waamur bilmacruufi wanha cani اlmunkari wاصbir cala ma asaabaka waa yacni wanaagga far xumaantana reeb wixii dhibee kugu soo gaadhana ku sabir saas weeyaan sabirkaas baa laysku dhaafay xadiidka fii saxiixi albukhaari ku yaala nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam maa ucطiya axadun cataa'an khayra wa awsaca min asabr wax ilaahay addoonka siiyo waxaa ugu weyn uguna fiican sabirka lanna wuxuu asaas u yahay mahaamta iyo maaalibta sharciga iyo kuwa dunyawigo dhan buu asaas u yahay haddaadan sabir lahayn marka meel gaari maysa wuxuu sabirkaa ilaahay ka dhigay maca alyaqiin imaamada diinta midda lagu gaadho markuu ka hadlay reer bani israa'iil wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun sidaas daraaddeed sabirku waa tiir asaasiya imaam diineed haddaad rabto inaad noqoto ya oo khayrka lagaga daydo lagu raaco laabudda min asabr haddii kale meel gaari maysa wayasbiruuna way sabraan minhum xaaluu dadka xaggooda ka ahaaday cala aladaa dhibka korkiisana way ku sabraan yuxyuuna way nooleeyaan bikitaab illaahi ilaahay kitaabkiisay ku nooleeyaan almowta kuwii dhintay kuwo bakhtiyey oo meyd ah bay kitaabka ilaahay ku nooleeyaan ayb wuxuu ka wadaa kuwa dhintay waa dad gaala ah quluubtoodu dhimatay waa munaafiqiin quluubtoodu dhimatay waa dad bidco iyo khuraafiya falsafo khaldan qalbiga ka gashay oo kharibtay dad quluubtoodu dhintay bay nooleeyaan qur-aankaa tilmaamay gaaladu iyo wixii caqiidadiisu khariban yahay inuu dhinto bakhtiya qur-aanka ilahay ku tilmaamay tabaaraka wa tacala wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaat amwaaddaasi waa gaalada waxaana laga wadaa waa amwaatu lquluub qalbiga mayda isagaana asaas fa inaha laa tacma alabsaaru walakin tacma alquluubu alatii fi suduur qalbigu marba hadduu bakhtiyo jid nool oo dhaqdhaqaaqaya macno sheegi maayo saas daraaddeed buu ku tilmaamay inay mowto yihiin waa wax dhintay oo mayd ah. kadibna wuxuu tilmaamay maadada nolosha markay noolaynayaan dadkaa dhintay maxay ku nooleeyaan waxyigay ku nooleeyaan bikitaab illaah isagaasaa nooleeya waxyigaa nooleeya quluubta oo isagaa iftiimiya sida jidhka bini aadamkuba uu cuntada ugu noolaado baa quluubta bini aadamkuna waxay ku noolaataa oo ay ku jirtaa waa ilaahay waxyigiisa kitaabka ilaahay bay marka ku nooleeyaan falsafo kale ma ah waxaan la waxaa la soo gaadhay sheekh baa yidhi maaha bikitaab illaahi waay saasmkitaabka ilahay bay ku nooleeyaan yuxyuuna bikitaab illahi lmowta ya ayuha aladiina aamanuu stajiibuu lilahi walirasuuli eh, ida dacaakum lima yuxyiikum ah, allah iyo rasuulkiisa yeela markii uu idinku yeedho wax idin noolaynaya ah, waa waxyigaas iyo hanuunkaas iyo khayrkaas ayb wayubasiruuna way tusayaan binuur illaahi ilaahay nuurkiisa sababtiisa ayay wax tusayaan oo xaqa tusayaan ahla alcamaa kuwa indhala'aanta u saaxiibka ah iyaguna yeeyihiin waa ahludalaalka saas daraaddeed baa nusakha qaarkood waxay leeyihiin wayubasiruuna binuuri illaahi ahla aldalaalati waalcamaa sidaa nusakh baa qoraysa nusakhda kitaabku waxbay isla dheerdheeryihiin macnaha kelimaad kani kan la dheeryahay kelimadan kan ku olin ku yaallaan waa dhib weyn ma leh marka nuurka ilaahay waa qur-aanka kariimka iyo waxyiga waa qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin qur-aanku waa nuur waxyigaasaa nuur ah nuurkaasay marka dadka indhala'aanta wax ku tusayaan oo xaqa ku tusayaan marka dadka indhaha la'ana iyaguna waa gaalada iyo dadka xaqa ka leexday ayb oo qulubtoodu indhabeeshay w fa kam badana min qatiilin badanaa mid la dilay oo liibliise ibliis u sugnaaday qad axyowhu intay nooleeyeen kelimatu qatiil calaa wasni faciil wasankaasna bimacnaa mafcuul baa loo isticmaalaa qatiil bimacnaa jariix jariix majruux waay qatiil maqtuul waay yashtariku fiihi aakr wluna saasay maana waxaad leedahay imra'atun qatiil ya warajulun qatiil saas way maana yani ta'niis laguma kala marka wuxuu ka wadaa fakam min qatiilin mid la dilay oo liibliisa u sugnaaday badana kaasoo qad axyowhu ay nooleeyeen qolo ibliis uu ka shaqaystay oo ka sayid caleeyey oo uu bakhtiistay oo gaalnimo iyo shubahaad iyo bidac uu ku bakhtiistay intay nooleeyaan badana waad arkaysa mujtamacaad dan oon ilaahayba aqooninba nin caalima u tegaya ilaahay baa sabab uga dhigaya soo maa ah. kuwa bidac iyo khuraafaad iyo falsafa daalsatay baa nin culimaa u imaanayo ahlu sunna ah sabab buu ilaahay uga dhigayaa inay noolaadaan marka waa badan tahay waay intay dad noocaasa nooleeyaan dad ibliis uu dilooday oo bakhtiistay wa kan badanaa min daallin mid lunsan badana taa'ihin oo wareersan xayraanka waay meel u socdaba aan garanay qad hadowhu intay hanuuniyeen badana mid isagana diintiisaba ka wareersanta oo lunsan intay hanuuniyeenna badana ayb famaa axsana maxaa wanaag badnaysiiyey aharahum raadkooda culimmadaa raadkooda calannaasi dadka korkooda ay ku raad leeyihiin raadka ay dadka ku dhexleey ku sameeyeen dhexdooda wanaag badana wa aqbaxa maxaa xumaan badnaysiiyey ahara annaasi dadka raadkooda calayhim ay culimmada korkooda ku leeyihiin muxuu ka wadaa bimacnaa ayaga raadkoodu waa hanuun iyo noolayn iyo indhahoy dadka u fiiqaan iyo quluubtooday neerka nuurka tusaan yacnii intaa khalaa'iq hanuunsan iyagaa ilaahay sabab uga dhigay ee nool ee dariiqa saxda ahay marka raadkoodu waa raad wanaagsanoo iska muuqday mujtamacaadkiiyo afraadda ku leeyihiin baynamaa dadku iyaga raad xun bay ku leeyihiin oo raadkay dad ku leeyihin maxay tahay inta badan way dhibayaan way aflagaadaynayaan way caayayaan way eryayaan ninkii xaqa yidhaahdaay waataan soo sheegnayoo badbaadi maayo marka dadkii ay wax u sheegayeene badbaadinayeen u noolaayeen bayna ka nabadgelayn saas maana qaar way laynayaan haddii doonaa way ka takhalluseen wahaakada marka iyaguna raad fiican bay dadka kuleeyihiin dadkuna raad xunbuu iyaga kuleeyih sidaasuu tilmaamaya khudbadaasi imaamu axmed calayh raxmatullahi kitaabkiisa uu ku bilaabay wuxuu leeyahay ibnulqayim calayh raxmatullah wuxuu ka soo qaatay ama uu ku waafaqay cumar ibnu khataab radia allahu tacaala canhu wa ardaah oo hadal noocaasoo kale leh marka khudbadani wuxuu leeyahy hadalkii cumar weeye mise imaamku muusan arkina wuu ku waafaqay hadalka cumar radi allahu tacaala canhu arda ee imaamku tilmaamayo waxaa soo saaray ibnu wadaax fi lbidac sanadkiisuna waa daciif oo ma sugna khaliifat raashid cumar kama sugna hadalka uu leeyahay ibnu qayim wuxuu ka qaatay imaam axmed baa ka qaatay ama wuu ku waafaqay ayb yanfuuna can kitaab illahi taxriif alhaaliina waintixaala almubtiliin wa ta'wiil aljaahiliya shaqadii ay qabanayeen culimmadaas baqaayaadka ilahay ummadda u soo reebay xilli walbana jooga shaqadoodii buu inoo wadaa iyo wadiifadoodii yanfuuna way diidaan can kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa xaggiisa waxay ka diidaan oo ka fogeeyaan taxriifa alghaaliin kuwa xadka dhaafay leexintooda haaliga waxaa la yidhaahdaa sohdinta ninka gudbay ee seeragoyska ah kaasaa la yidhahda haali la ydhahda seerahaasi iyo sohdintaasina waa sohdinta sharciga marka sohdinta sharciga kuwa tilaabay leexinta ay qur-aanka ku sameeyeenee kitaabka ku sameeyeen taasay ka fogaynayaan shaqadaasay qabanayaan ayb wantixaala almubtiliinana way ka fogaynayaanoo way u diidayaan kitaabka alleh intixaala almubtiliina kuwa baatilka wata waxay ka diindhiganayaan intaxala la yidhaahdaa markuu ka diin dhigto shay markuu diin ka dhigto oo diin ahaan u qaatoo u rumeeya intaxala la yidhaahdaa marka kuwa baatilka wata ee waxaan saxsanayn diin ka dhiganaya kuwaasi waxa ay ka diindhiganayaan ee khuraafaadka iyo bidaca ah waxaana kitaabka ilaahay way ka fogaynayaanoo way u diidayaan wa ta'wiila aljaahiliina wax magaradka iyagana tafsiirkooda iyo leexintay qur-aanka ku samaynayaan iyadana way u diidayaan hadalkaa isaga ah intaa iyada ah yanfuuna can kitaab illaahi daa laga bilaabo ilaa intan hadda laga gaaro wa ta'wiil aljaahiliin hadalkaasi xadiid baa ku soo arooray xadiid jamaca min asaxaaba laga wariyo oo ay a'imo badan soo saareen ayaa ku yimid waana xadiidka dhahaya yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cuduuluhu ayb yanfuuna can kitaab illahi taxriifa alghaaliin waintixaala almubtiliin wa ta'wiila aljaahiliin marka waa nooc xadiidkaasuu kasoo ka soo goostay ama imaamku ka soo qaatay xadiidkaasi marka waa xadiid laysku khilaafsan yahay sugnaantiisa laakiin alimaam axmed wuu saxiixin alimaam salaxudiin alcalaa'i isagana wuu sugayaa mar wuu taxsiiniyey marna waa saxiixinaya waxaa xoojiyey ibnulqayim waxaa sidoo kale taxsiininaya shaykhu lalbani calayhim alraxmatu jamiica xadiidkaas marka ayay kelimaadkan uu imaamku meesha ku sheegay xadiidkaas qayb ka mida waa saas way yanfuuna way u diidayaan can kitaab illahi taxriifa alhaaliin taxriifku waa laba taxriifu lafdi iyo taxriifu lmacna lafdigii intaad badasho inaad wax kale ku badasho kaa looma badno kitaabka ilaahay alfaadiisiiyo xuruuftiisa xaraf ka mida lama bedeli karo ahlulbidacuna kuma guulaysan karaan laakiin dadaalka ugu fara badan meesha uu ay geliyeen waa inay macnaha leexiyaan saas way macnaha marka qaaliinta ee quluwiga inta badan firaqda ama jidka ka leexatay ahlulawaag iyo bidaca inta badan huluwi bay ku jiraan qaar nafyiga eh, huluwi ku sameeyey qaar masalada dimaada iyo dhiigga huluwi ku sameeyey qaar masalada takfiirka huluwi ku sameeyey marka waa haalin waay xuduuddiiiyo sohdintii shareecadu dhigtay iyo shuruudiiyo dawaabidii ay masaladan u dhigtay bay ka gudbeen markaasay xuduudda tilmaameen tilaabeen macnaa kuwaas taxriifa alhaaliin ayib sida khawaarijtoo kale ilaan ogow oo ahlulbidacan saan u tegi doonno laga hadlayo nin walba fikirkiisa iyo madhabkiisa qur-aan buu u daliishanaya soo nin meel cidlaa ordaya ma jiro hadduusan aayad keenin waxba laga qaadan maayo saas daraaddeed waa inuu wuxuun wuxuun saaro ah. khawaarijtu markii ay yaani fikirkan qaadanayeen hata qur-aan bay deliishadeen maxay deliishadeen ya in ilxukmu ilaa lilahi bay soo istaageen ah. in ilxukmu ilaa lilah kelimatu xaqin laakiin yuraadu biha albaatil saas weya marka qur'aankan iyo nusuustan ay leexiyeen oo macnaheedii ka leexiyeen oo meel kale saareen bay culimmadu intay yimaadaan bay ka anfinayaan oo ka fogaynayaan muxuu ahaayey leexintoodii khaldanay waxay leeyihiin qaabkani qaabkii ilaahay uu ujeeddadiisa maaha aayaddu macnaha kuma tusayso markaasay ka fogaynayaan waintixaala almubtiliin kuwa baailka wata mubtiliintu waa dadka baailka wata falsafadaha caqaa'idda akhlaaqda khariban wata waa kuwaasi waxay ka diindhaganayaanna way ka fogaynayaan kitaabka ilaahay wa ta'wiila aljaahiliina wax magaradka leexinta ay ku sameeyeen iyo tafsiirka ay ku sameeyeen kitaabka ilaahayna way ka fogaynayaan oo way u diidayaan ayib inta badan firaqda daallada ah ee jidka ka lumtay badankood waxay u badan yihiin jahala xataa ru'uustooda madaxdooda aasaastay markaad u fiirsato ilaahay kitaabkiisana aqoon fiican umay laha sunnadii nebi maxamedna aqoon fiican uma laha adugu waa nin uun raganimadu ka badatay oo xiniyuhu dardareen waxba isagoon garanayn inuu isa soo taagoo yidhi muxuu ahaay inuu diintii ka hadlo bilaabay saasay u badan yihiin badanka bal adugu ru'uustan taraajimtooda akhri kii qur-aanka xataa wax ka yaqaana waxay sifir ka joogaan axaadiista nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo mastarka labaad saas daraaddeed jahligaasaa keenaya in ay waxyaalo khariban ay ku kacaan oo afkaar iyo falsafado khariban ay diin dhigaan ayib haddaad aragto nin jaahil ahoo waxbaa lay tusay leh waxayna dadku arkin baan arkay waa fidnaysan yahy saamiri ilaahay muxuu ku sheegay qaala maa khaطbuka ya saamiriyu markuu ku yidhi nebi muuse muxuu yidhi qaala basurtu bima lam yabsuruu bihi waxaynu dadku kale arkin baan arkay buu leeyahy waxbaa ii baxay war jaahilkaagan maxaa kuu bixiyo shaydaan baa dabada kuu kala qaaday marka badankood waxay u badan yihiin firaqdan ragga asaasay rag jahliya aqoon darra u badan yihiin qaar zanaadiqa'a ah waa jiraan oo saan tilmaannayba jahli ma hayo way garanayaan laakiin ujeeddo waxay leeyihiin inay diinta dumiyaan oy leexiyaan kuwa noocaasa waa jiraan kuwa waa zanaadiqada laakiin qaar badan jahli baa u geynaya falsafadahan iyo afkaartan ay qaateen macna oo qur-aankii iyo sunnadii bayna aqoon fiican u lahayn ayb uu sii wada wuxuu yidhi aladiina kuwaasoo caqaduu guntay alwiyata albidaci bidcooyinka calamadooda gudbay guntay ah, bidcooyinka bandiiradahooda ama calamadooday gunteen oy taageen wa atlaquu waxay fureen ciqaala alfitnati fitnada seetadeediina way fureen ayib yaani ahlulbidaca wuxuu leeyahay bandiirado iyo calamay taagteenoo ay xidheen bimacnaa markuu ninkuu bidca iyo caqiide khaldan la yimaado isqarin maaye bannaankuu isa soo dhigayaa oo wax dad raacuu raadsan oo kadibna nin bandiiro taagtay oo meeshaasi afkaartiisa faafsanayuu noqonay aladiina caqaduu alwiyata albidaca bidcooyinka calamadooda ama bandiiradahooda ayay gunteen oy taagteen way macnaha wa atlaquu waxay fureen ciqaala alfitnati wuxuu ka dhigayaa fitnadu inay dabranayd ya oy seetaysnayd markaasay xadhiggii ka fureen wax xidhan oo seetaysan oo xai ku xidhan yahy haddaa xarigga ka furto maxaa dhacay sooma dhaqaaqaya waa dhaqaaqaya marka fitnadii jiiftay bay ummadda ku kiciyeen waay ficlan saas waay ciqaalka waxaa la yidhaahdaa waa dabarka ama xarigga geela lagu xidho oo lugta lagaga xidho ama seeta dheh ama dabar dheh ciqaal baa la yidhahdaa markii caynka la hoos dhigo waay waana sax nusakhda kitaabka qaar ka mida waxay leeyihiin cinaan bay qorayaan cinaan badala ciqaal soo idinma qorayo dadka qaarkood cinaan marka la yidhaahdana cinaanka waxaa laga wadaa waa xakamaha waa xakamaha fardaha iyo dameeraha iyo afka loo geliyo ee lagu celiyo markaana waxay noqonaysaa fitnada xakamaheedii bay fureen ya oo de faras iyo dameer xakamaha laga sii daayay iska dhaqaaqi maayo fitnaday bilaabatay marka saasuu ka wadaa oo ujeeddadu tahay fitnadaasi waxa weeye waa dadka caqiidadooday fasaadiyaan waxaa ka mid a ah maalan inay seefu qaataan ummaddu ay dhiiggeeda bannaystaan oo amnigii ay kharibaan ummadda kelimadeedu ay kala jabiyaan wahaakada fitan noocaasoo kale xadhigga ka fureen ah, ayb fahum iyagu buu yidhi mukhtalifuuna kuwa isku khilaafsan weeye filkitaabi kitaabka dhexdiisa waa isku khilaafsan yihi mukhaalifuuna kuwa khilaafsan weeye lilkitaabi kitaabkana waaba khilaafsan yihi mujmicuuna kuwa isku raacsan weeye calaa mufaaraqati alkitaabi kitaabka ka tegiddiisana waa isku khilaafsan yihi ayib sifooyin cajiib abuu siiyey imaam axmed caleyh raxmatullah waana sifooyin muntabiqa calayhim tamaaman waa sifooyin ku dabaqmaya firaqda iyo wixii jidka ka leexdo dhan fahum mukhtalifuuna fi lkitaabi kitaabkii alle waa isku khilaafsan yihin wuxuu ka wadaa cuquusha iyo falsafadaha ay dejisteen ee basharka ah kitaabka ilaahay waxay ka rumaysan yihiin iyo qaabka ay u daliishanayaan kuma ay midaysne ee waa isku khilaafsan yihin nin balba meel buu ka cabbay waxbuu dejistay falsafaduu dejistay caqliyaad waxay ku sheegeen bay samaysteen kadibna kitaabka ilaahay isku mowqif ka ahee ma ahee mukhtalifuuna fi lkitaabi waa isku khilaafsan yihin haddaad jahmiye aragto ood muctasile aragto ood khawaarij aragto ood shiico aragto kitaabkii isku meel kama joogaan soo ma midba dhinac buu maray kitaabkii hadday isku khilaafsan yihiin mukhaalifuuna way garab marsan yihiin lilkitaabi kitaabkana waa garab marsan yihiin asagii hadday isku khilaafeen ma ku jiraan kuwa kitaabka waafaqsan leanna kitaabka inta laysku khilaafo baa waxaa jiri kara qaar saxsan iyo qaal khaldan sooma wada jiri karaan sooma jiri karaan wuxuu tan ku wadaa marka kitaabkii ha isku khilaafsanaadeene haddana kulligood waa garab marsan yihiin mukhaalifuuna saasuu ka wadaa macaanidu waa kala duwanta mukhaalifuuna way garmarsan yihiin lilkitaabi kitaabka waa garmarsan yihiin leanna waxa weye haddii qaarkood uu kitaabka waafaqsanaan lahaa qoladaa kitaabka waafaqsan firqa ma aha soo ma hadda maala waxaad arkaysaa yani waxay ku leeyihin dadkii baa iskhilaafay muxuu ahay qoortaa laysugu jiraa kan sax in la iskhilaafo xaq iyo baadilku iskhilaafo waaba loo baahan yahay nebiga sal lay waslam waxaa ka mid aha sifaatkiisa mufariq baaba la dhihi jiray mufariq saxiix buhaariga kutumi sida kutumi mufariqu waxa weeyaan xaq iyo baatilku kala saaraa soo ma marka in xaq iyo baatilku iskhilaafaanoo kala tagaan oon laysku marnaanin waa maqsad sharciga haddii baatilku xaqa khilaafana khilaafka uu baatilku xaqa khilaafay xaqa wax yeeli maayo soo ma wadaadadii baa ishaya war ma ah sooma waa laskhilaafsan yahay war maa waa laskhilaafsanaan laakiin dadkan iskhilaafsani qaar ahlulxaqa ma ku jiraan hadday ku jiraan ayagaasay tahay in la garab istaagoo la raaco oo aan yaani e, e, e, muxuu ahaay aan looga dhigin shubha looga dhigin waa laydin khilaafay haddii marka ay kitaabka qaar waafaqsan jiri lahaayeen maynan galeen boqolyahaas saas daraaddeed baa wuxuu yidhi mukhaalifuuna kuwa khilaafsan weeye lilkitaabi kitaabka wada khilaafsan yahay ayb mujmicuuna waxay isku waafaqsan yihin oo isku raacsan yihiin calaa mufaaraqati lkitaabi kitaabka inay ka tagaan wa sadaqa raximah llahu tacaala dhammaantood markaad usuushooda daraasaysiiye caqaa'iddooda iyo falsafadooda kulligood waxay ku midaysan yihiin kitaabka waa ka tagsan yihin halkaa qodob baa mideeya ya waxa la yidhahdaa caqliyaad falsafo ay ummado kale ka soo gaadheen hebel baa yidhi waxaasay diin ka yaquuluuna waxay leeyihiin cala allaahi alla korkiisa wa fi llaahi alla dhexdii wa fii kitaab illaahi alla kitaabkiisa dhexdii biqayri cilmin aqoon la'aan waxay ka hadlayaan allah korkiisa way ku been abuuranayaan wuxuunu dhihin bay ka yeedhsiinayaan allah sha'nigiisana way ka hadlayaan fillah maxaa laga wadaa fii shanihi fii daatihi fii sifaatihi fii afcaalihi bay ka hadlayaan soo ma ilaahay afcaashiisa sifaatkiisa daatadiisa ka hadlayaan waxay ka hadlayaan ilaahay kitaabkiisibay ka hadlayaanoy doonayaan inay fasiraan intaas oo baaboo wada khatar ah markay gelayaanna bilaa cilmin aqoon darro way iyagoon aqoon lahayn oo jahalo ah bay baabkaa dardarayaan sidaasman ayb alimaam ibnu اlqayim caleyh raxmat ullah wuxuu tilmaamayaa ilaahay dembi laga galo tabaaraka wa tacaala waxaa ugu weyn inaad ilaahay ku been abuurato oo tidhahdo ilaahay baa yidhi wuxuusan dhihin aad tidha ilaahay baa qaba wuxuusan qabin aad tidhahdo ilaahay baa raalli ka ah wuxuusan raalli ka ahayn aad tidhaahdo ilaahay baa necab wuxuusan necbayn inaad ilaahay ku been abuurato waa dembi la gala ka ugu weyn cala aliطlaaq buu leeyay wuxuu u deliishanayaa aayadda ku jirta fii suurati alacraaf ee alla yidhi tabaaraka wa tacala qul inama xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wma baطna wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaqi وan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana وan taquluu clى اllahi ma la taclamuun wuxuu leeyahay dunuubta waxaa loo kala hormariyey say u kala yaraayeen kulli waa dunuub waaweyn laakiin say u kala fududaayeen baa loo kala hormariyey waxaa loogu dembaysiiyey dembiga ugu culus marka waxaa la yidhi alla wuxuu idinka xarimay alfawaaxish dembiyada foosha xun waa zinada iyo liwaadka iyo wixii lamid ayib waxaa kaloo laydinka xarimay kaa waa dembiga hore waxaa ka sii weyn wamaa batana maya wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaqi dembiga iyo aadamaha oo lagu xadgudboo la gardaraysto soo ka labaad maaha kii hore waa ka wenyahay buui waxaa kaana ka sii weyn wa an tushrikuu billaahi maa lam yunazil bihi sulطaana inaad ilaahay addoommadiisa ka dhaxaysiiso xaqii alle waxaadan daliilu haynin oo shirki aad gasho dembiga intaasoo dhan ka weyn waxa weeye wa an taquuluu inaad dhahdaan cala allaahi alle korkii maa laa taclamuuna waxaydaan garanayn waxaydaan aqoonu lahayn inaad ilaahay korkiisa ku sheegtaan ood ku been abuurataan wuxuu leeyahy marka waa akbar lkabaa'ir cala lilaaq buu leeyay gaalnimo oo dhanna halkaasay salka ku haysaa buu leeyay sidaas daraaddeed yaquuluuna cala allah wa fi illah wa fi kitaab illahi bihayri cilmin waay waana sidaasoo markaad firaqda iyo ru'uustooda iyo wadaadadoodiiyo markaad fiiriso hadalkooda iyo waxay ka hadlayaan waa waxaynan aqoon u lahayn waxay ila tahay waxay ila tahay iyo falsafad iyo caqli ilaa waxay gaadheen heer ay yidhaahdaan alcaqliyaat alqaciya muqadama cala alnaqliyaat ah, caqligu wuxuu ku tuso waa laga hormarinayaa wixii naqliga ku yimaada naqliga maxaa la yidhahda ya waa cilmiga la soo guuriyey oo kitaabka iyo sunnada ku yaallaan naqli la yidhahda caqligana waxaa la yidhahda bini aadamka caqligiisu wixii uu istusay soo maa marka waxay yidhaahdaan hadday tacaarudaan oo iska hor yimaadaan caqliga iyo naqligu yuqadamu alcaqlu cala naqli bay leeyihi caqligaa laga hormarinayaa naqliga aafada gashay kulligoodna taa iyadaa war caqligaagan miskiinkaee tacbaanka ah een meel fog ba wax ka arkaynin ee wixii shalay la khaldanaa maanta la qumay ee wixii shalay la qumanaa maanta la khaldan ma caqligaasaad doonaysaa inaad waxyiga ilaahay ka hormariso midda labaad waa caqligee caqligaaga iyo kaygu isma waafaqsana keebaa marka asal hadduu adugu tidhaahdo caqligayga aniguna caqligayga ya faaraxna caqligiis ayu caqlin nastanidu ilayh caqligee soomaali sidaas daraaddeed aafaadku meelahay ka galeen bay ka mid tahay firaqda daallada sidaasuu yahay oo masdaru talaqi bay in badan ka dhigteen caqliga oo waxay gaadhsiiyeen heeruusan gaadhsiiyen way taqdiisiyeen baynamaa nusuusta ay muxuu ahaayey ay aada uga fogaayeen ayib wuxuu yidhi marka imaamku yatakallamuuna way hadlaan bilmutashaabihi midka isu eg oo yani wax weeyaan aan kala baxsanayn oo min alkalaami hadalkaabay ku hadlaan wayadauna waxay ku khaldaan yakhdacuuna waxay ku khayaamaan juhaala annaasi dadka kuwooda wax magaradkay ku khayaamaan bimaa yushabbihuuna calayhim waxa ay yani isu ekaysiinayaan oo ay dheh gelinayaan ayay juhaasha ku khaldayaan fanacuudu billaahi ilaahay baan magan uga nahay min fitani daalliina kuwa lunsan fitnooyinkooda ayib wuxuu ka wadaa marka ay hadlayaan oo kutubtooda wax ku qorayaan oo caqaa'idoodiiy afkaartooda taqriirinayaan hadal baadil ah boqolkiiba boqol iyo kelimo baailah boqolkiiba boqol maaha inay ku hadlayaan laakiin waxay ku hadlayaan hadal waxoogaa isku qaldan isdheeh gashan yaa jaahilkuusan ku baraarugi karin waxoogaa xaqa baa ku jira laakiin hadalku waa baadil waxay leeyihiin culimmadu lowlaa ahlulfiraqu madaahibtoodii afkaartooda waxoogaa xaqa uusan ka dhex muuqan lahayn cidiba ma qaadateen laakiin waxa lagu qaadanaya dadka khaldaya waxa weeye labis waxay u gelinayaan inuu xaq yahay u fiirsa hadda maalan qolyahan ilaahay sifaadkiisa diiday ama qaar ka mida diiday maxay cuskadeen taqdiis bay dhaheen ilaahay baan nasahaynaayo waxaan ka nasahaynaa inuu gacan yeesho inuu weji lagu sheego ya in la yidhaahdo waxbuu arkahayaa ama waxbuu maqlahaya ilaahay baan nasahayna war nin ilaahay baa nasahayaa kule xageed ka maray adugu marka kelimo qurux badan oo laakiin ujeeddo kale laga leeyahay hadal noocaasoo kaleoo isku qasanoo kala caddayn bay isticmaalayaan siday waxmagaradka ugu ay ugu khayaanaan oo ugu khaldaan saasay macanaha waxay leeyihin culimmadu waxaa laga wadaa marmarka qaarkood waxay isticmaalayaan alfaad aan shareecadaba ku soo aroorin si aadan macnahay ujeeddada keliya aadan ugu baraarugin maalan waxay ku eh, waxay ka hadlayaan maalan lafduuljismi iyo jawhar iyo lafduljiha iyo yaa xiyas iyo markaad waxaan aragto waad wareeri ninkii caalsaaruhuba kaa qaatayba alfaad aad fahmi weydayba mar hadduu ku hadlay adigina aad indhaha taagtay soo calsaaraha lagama qadan markaasuu wuxuu kule adeer dhegayso jaahil baata aan ku fahansiiyo ma almaqsuudu bilxiyaz aljawhar alfardi maxaa laga wadaa jismi maxaa laga wadaa ya yani mumkin lwujuud iyo waajib lwujuud iyo maxaa laga wadaa meeshanu wuxuu isticmaalayaa alfaad aan shaaricu isticmaalin laakiin khaladna geli karo saxna geli karo macno wanaagsanna ku tusi kartaa macno khaldanna ku tusi karaysa waa hadal marka mutashaabiha waay soo ma waa hadal mutashaabiha marka qaarkood waxay isticmaalayaan alfaadii sharciga ahayd bay isticmaalayaan laakiin ujeeddo kaley ka mustalaxaad ayagu ay leeyihin bay u isticmaalayaan laakiin alfaadu waa alfaadii shareecada hadda maalan miaal haddaynu soo qaadana muctasilada usuushooda shanta ah waxaa ka mida altawxiid ah alusuul alkhamsa lada almuctazila waxaa ka mid ah altawxiid maxaad ka fahamtay adiga tawxiid ya soo kelimo sharciya maaha maxaa la yidhahda tawxiid soo ilaahay oo xaqiisa loo keli yeela maaha macnahaasuu shaaric uu isticmaalay qur-aankii sunnadu isticmaalay iyagu maxay ka wadaan laakiin altawxiid waxay ka wadaan nafyu alasmaa waasifaat ilaahay in sifaadkiisa loo diido asmaadiisa loo diido qur-aankii sunnadu sheegeen bay tawxiid u yaqaanaan markaad marka aragto uu ku yidhaahdo yani alusuul اlhamsa cindana altawxiid baa waxaad leedaha wallahi nimanka waa muwaxidiin sheekh soo ma laakiin lafdigan ay isticmaalayaan sax waa lafdi sharci ah laakiin macno kale mustalax kale iyo ujeeddo kale iyagu u dejisteen soo ma maalan waxaa ka mida usuushooda alamru bilmacruuf walnahyu can اlmunkar soo asal sharciga maa almru bilmacruuf walnahyu can qur-aankaa sheegay sunnada nebiguna waa sheegtay ayagu maxay ka wataan lafdigan maxay u isticmaalayaan ya waxay u isticmaalaan in madaxda lagu baxo ya oo lala dagaalamo adugu alamru bimacruuf walnahyu can meeshaa ma kula geli lahay markaasaa waxaad leedahay alamru bimacruuf walnahyu can munkar qabtaba waa waa war sax ma ahe ujeeddo kale ka wataan sidaas daraaddeed ama alfaad waxay isticmaalayaan aan shaaricu isticmaalin ama alfaadii shareecadu isticmaashay bay isticmaalayaan laakiin ujeeddo kale ka waa mutashaabih marka caamadii iyo waxmagaradkii iyo juhaashiiba marka yay ku khaldayaan ayb marka wuxuun inay dhex geliyaan waay ujeeddadu waxa weeyaan wuxuun xaqa oo dadka khaldi kara waa inay meesha soo geliyaan waa sidii yahuudda ilaahay ku yidhi oo kale laa talbisu alxaqa bilbaail soo ma waxoogaa xaq iyo waxoogaa baailay isku qasayaan adiga marka waxaa lagu tusi dhinaca xaqa ah baailkiina waa ku adiga waa malab sun laguugu duugay oo kale ah, saadun u malabsanayso malabka u cunayso yaa suntii hoos fadhi ugu tegi soo maah lowlaa ahlulbidaca iyo ahlulahwaagu ayna sidaas samayn lahayna loomaba dhowaadeenba waxooda waxa dadka khaldaya waa intaas saasmanayb wuxuu leey marka yatakalamuuna way hadlaan bilmutashaabihi hadal isu eg oo isdheeh gashan oo warkiisu caddayn oo leeyihiin oo min alkalaami hadalka ka mid wayahdacuuna waxay ku khaldaan oy ku khayaanaan juhaala annaasi dadka kuwooda ama garadka bima yushabbihuuna meeshaasi kutubta qaarkood bimaa yulabbisuuna bay soo ma isku mid wayma ayb waxay dadka isaga qasayaan ama bimaa yushabbihuuna calayhim waxay dadka ka dhehgelinayaanoo isaga ekaysiinayaan taas daraaddeed bay juhaasha ku khaldayaan fanacuudu billaahi ilaahay baan magan u nahay min fitani daalliina kuwa lunsan fidnooyinkooda ayaanu magan uga nahay intaasi waa muqadimadii uu imaamku sameeyey baabu bayaani maa dallat fihi zanaadiqatu wuxuu baab u yahay bayaani maa dallat wixii ay ku luntay baabkii wixii ay ku luntay caddayntii fiihi dhexdiisa azanaadiqatu zanaadiqadu wixii ay ku lumeen oo min mutashaabihi alqur'aani qur'aanka kiisa mutashaabiha ah halkanuu ka gudagalay mutashaabiha qur'aanka ee zanaadiqadu ku lumtay sababtiisa caddayntiisa somaynaan soo sharxin mutashaabihu lqur'aan tashaabuha waxaan uus qaybinnay laba qaybood muxuu kale ahaa yah tashaabuh mulaq ah iyo tashaabuh nisbi ah ama idaafi ah soo maa marka tashaabuha mulaqa ah waa kan soo sharaxnayoo waxaa la yidhaahdaa wax cilmigiisa ilaahay uun khaas leeyahay waana qiraa'ada waxaa ku fadhida ya wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah qiraa'ada waajibka ka dhagaysa in halkaa lagu istaago ayaa ku fadhida waraasiquuna fi lcilmi yaquuluuna waa kala go-an yahay marka tashaabuha noociisa labaadna waa tashaabuha idaafiga ah ama nisbiga ah oo dadka qaarkood bay ka dheh gashan tahay ama ka qarsoontay laakiin dad kaloo garanayaa jira adiga ama suu fahmiga ama fahmxumadaada ama aqoonyaridaada ya ama caqligaabnidaada ama shubha kugu furantay bay kaaga qasantay oo kuugu cadaan weyda laakiin ma aha inayna dad kaloo garanaya jirin soo ma waa tii uu xadiiskii tilmaamayey saan tilmaamay nucmaan ibnu bashiir soo maaya alxalaalu bayinun waalxaraamu bayinun wa baynahuma umuurun mushtabihaat laa yaclamuhunna kaiiru min annaas dad badani ma garanayaan mutashaabiha qaar garanayaa jira soo marka ayb mutashaabihan hadda uu marka imaamku ka hadlayo qur-aankan mutashaabiha ah ma tashaabuha mulaqa abaa ah mise midka idaafiga waa midka idaafiga sababtu maxay tahay leanna asagii sharxi doono aayad aayad u qabsan doono marka waa mutashaabih binisbati lahum waay ah, marka iyaga loo fiiriyo buu mutashaabih noqdoo isaga qasmay soo ma macaanidiibay iska horkeeneen way kala haagi kari waayeen ayaga marka loo fiiriyo mutashaabihi waay laakiin marka culimmada sunnada loo fiiriyo imaam axmed ka mid yahay laysa bimutashaabih wainamaa huwa muxkam somaart sidaas weeyaan marka qolyahaas taasuu gudagelayaa qur-aanka aayadihiisa daahirkooda dad fahamka dadku aad mooddo inay iska hor imaanayaan kutub baa laga alifay kitaabkani waa waa kitaab asal ah aahaar badanoo saxaabadii waa laga wariyaa taabiciinta oy qur-aanka fasirayaanoo iswaafajinayaan wixii fahamku isdhihi karo waraamu iska hor imaanaya maxaa yeele waa mustaxiil maba suroobi karto inuu ilaahay hadalkiisu iska hor yimaado soo ma afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira hadduusan ilaahay agtiisa ka imaan lahayn waxay heli lahaayeen isagoo aad isu khilaafsan shaygu marba hadduu iska hor yimaado isagu isgaraaco isburiyana waa daliilun cala lbutlaan waxay daliilu tahay inuu baail yahay leanna xaqu iskama hor yimaado saas daraaddeed qur-aanka xaqnimadiisa adilada kutusaysa waxaa ka mid a ah kitaabka intaa leega ilaah hadalkiisa ku yaalle adduun iyo aakharaba ka hadlay wax iska hor imaanaya malaha haddaad marka aragto aayad ama laba aayadoodoo isleedahay warniyo macnaheedu muxuu kale yahay amay waxoogaa isku dhacahayaan iska hor imaanayaan ogow waa fahamkaaga soo ma soo soomaalidu ma tidhaahdo hadal ninna si u dheh ya ninna si u qaaday adaa u qaataye laakiin qur-aankan iskama hor imaanayo sidaas daraaddeed markaasaad markaad culimmada raasikhiinta u noqoto iyo tafaasiirtooda waxba isaga kaa qasmi maayaan wixii mid walba jidkiisuu qabsaday isku meel bayna u socdaan laakiin waa aqoondaradaada iyo fahmxumadaada wa inta badanna waxay ku dhacdaa dadka ama jahalada ah ama zanaadiqada ah zanaadiqada iyo ujeeddada keliya waxa weeyaan inay muujiyaan qur-aankani inuu iska hor imaanayo xaqba ahayn war waxaad ilaahay xaggiisu ka soo degay aad leedihiin kan isgaraacaya maaha isagaaba isgoongeynhaya bay leeyihin ah, marba hadduu isgaraacayo ilahay kama imaanin ujeeddadaas iyagu leeyihi imaamku caleyhi raxmatullah masaladaasuu marka xoogga saari doonaa waxaa isaguna kitaab qayima ka qoray masaladaasi alimaam asheikh moxamed amiin shinqiiti caleyh raxmat ullah waa risaalo qayim ah. hore waxay ku soo baxday kitaabkiisa adwaa'ulbayaanka yay mulxaq u ahaydoo raacsaneed oo gadaalka raacsanayd markii dambena waa laga madax banneeyo waa risaalo iskeeda u madax bannaan waay min afdali maa ullifa fi hada albaab waay alimaam moxamed amiin shinqiiti caleyh raxmat ullah baxar khaasatan cilmiga qur'aanka iyo tafsiirkiisa wuxuu ku ahaa aaya min aayaat illahi bu ayb kitaabkiisa waxa la yhahda risaaladiisa dafcu iihaami اlidiraab can aayaati اlkitaab baa la yidhahda dafcu iihaami اlidiraab can aayaati اlkitaab waa risaalo qayiba meel kastaad ka heli kartaan aayaadkan imaamu axmed caleyh raxmat ullaahi uu ka hadlayo iswaafajinayo zanaadiqadana uu radinayo qaar badanoo ka mida sheekh maxamed amiin shinqid isaguna waa ka hadlay siday culimmadu wuu iswaafajiyey cali raxmatullah marka waa risaalo haddii aad soo qaadataan inta badan dhinkan kitaabka xaqiijiyey ayaa soo naqlinaya inta badan hoos bay ku qorqorantay tacliiqaadka marka way iskamilayaan manaa way isdhammaystirayaan hada billahi tawfiiq sal allahuma wslam wbaarak cala nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbi waslem